بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله والكلمة الثانية kelimada labaad mima jaءa عlى خمسة أwجuhin oo ka mid ah kelimaadka shanta waji ku yimid low waa kelimada low la yihaahdo faأxadu أwjuhiha wejiyadeeda mid ka mid ah wa huwa algaalibu waana sida ay u badan tahaye an takuuna waa inay lowdii noqoto xarfa shardin fi lmaadi xarfu shardi oo ficil maadi gele naxu low jaa zaydun akramtuhu zayd hadduu imaan lahaa waa karaamay lahay low waa xarfu shardin jaa-adaas baa ficlu shardi ah akramtuhuna waa jawaabteedii ficlu shardigeedii waa ujeedaha waa ficil maadi ah wa idaa dakhalat cala almudaarici lowdii haddii mudaaric ay gasho oo shardigeedii mudaaric uu noqdo sarafathu mudaarica macnihiisa way leexidaa ila almaadi maadi bay u leexidaa naxwu tusaale ahaan low yafii hadduu oofin lahaa kafaa waa ku filnaan lahaa yafii oo ficil mudaarica ayaa shardi wuxuu u noqday low haddaba macnihiisu wuxuu yahay low yafii ay low wafaa hadduu oofin lahaa ayaa loola jeedaa waqtigii lasoo dhaafay ee loolama jeedo hadduu oofin doono saas lagama wado fa yuqaalu fiiha lowdii taaratan mar waxaa la yidhaahdaa xarfun hiya iyadu xarfun waa xaraf xarafkaasoo yaqtadii keena imtinaaca maa yaaliihi waxa isaga ku xiga mumtanicnimadiisa meeshaan inta aanaan gudaha sii gelin ka hor waxaan u baahannahay inaan xoogaa faahfaahino masaa-il wuxuu keeni doonaa doodii ay ka taagan tahay low waxay u baahan tahay inta aanaan gudaha sii gelin inaan xoogaa ku dul istaagno low marka waxay tusidaa low waxay tusidaa saddex macno laba macno waa laysku waafaqsan yahay midna waa laysku khilaafsan yahay labada macno oo laysku waafaqsan yahay midka hore wuxuu yahay low inay tusido imtinaacu shardi imtinaacu shardi oo loola jeedo nafyu shardi shardigeeda inay anfine nafyigaasna macnihiisu wuxuu yahay haddii shardiga muhbat ou yahana manfi bay ka dhigeen haddii manfi uu ahaana ayaduna nafyi ay tusinaysay hadde nafyu nafyi waa muhbat haddii lasoo gaabiyana shardigeedu hadduu muhbat yahana manfi bay ka dhigee haddii uu manfi yaana muhbat bay ka dhigee waxa uu yahay cagsigiisa ayay low ka dhigee tusaale haddaba aan ku siiyo low aslama dakhala aljanna hadduu islaami lahaa jannada buu geli lahaa lowdan waxay tusinee aslamadan ficlu shardigeeda ah inuu manfi yahay macnuhuna wuxuu yahay low aslama hadduu islaami lahaa laakiin ma uusan islaamin islaamidiisii haddaba waa manfi la soco waxaana anfiday lowdan ileen low waxay tusidaa imtinaacu shardi biitifaaq waana laisku waafaqsan yahay macnaha labaad oo low ay tusido oo laysku waafaqsan yahay wuxuu yahay yalzamu min shardihaa jawaabuhaa shardigeeda waxaa ka laasima jawaabkeeda oo macnihiisu uu yahay shardigu waa malsuum jawaabkuna waa laasim waxaa leedahay ashardu malzuum waljawaabu laasim ay yalzamu min shardihaa jawaabuhaa shardigeeda waxaa ka laasima jawaabkeeda jawaabkaas haddii sabab kale uusan lahayn oo shardiga ah nafyiga shardiga la anfiyo waxaa ka laasimaa nafyuljawaab jawaabku haddii sabab kale uusan lahayn oo shardiga ah shardigiina la anfiyey oo low lagu anfiyey yalzamu min hada nafyi nafyuljawaab waxaa ka laasimaa jawaabka in la anfiyo sababtuna waxay tahay yalzamu min nafyi sababi alwaxiid sababka keligiisa anfintiisa waxaa ka laasima nafyu musababihi musababkiisana in la anfiyo ilaan waxaan dhahnay shardiguna waa sabab jawaabkuna waa musabab haddii musababku halkan sabab uu leeyahay sababkiina la anfiyo haddee waxaa ka laasimaya jawaabkiina in la anfiyo tusaalena aan ku siiyo low aslama dakhala aljanna hadduu islaami lahaa jannada ayuu geli lahaa aslamadaani waa shardigii dakhala aljannana waa jawaabkii haddaba jawaabka oo ah dukhuulu ljanna sabab kale miyuu leeyahay oo islaamitaan iyo iimaan aan ahayn maya sabab kale ma leh haddii islaamitaankii la waayo dukhuulu ljannana waa la weynaa macnaha loo waya tusinayna waa saas waxaa leedahay yalzamu min cadami islaamihi islaamid la-aantiisa waxaa ka laazime cadamu dukhuulihi ljanna inuusan jannada uusan gelin ilan dukhuulu ljanna hal sababay lahayd halkii sababna waa la anfiyey oo low gelitaankeeda ayaa lagu anfiyey macnuhu marka wuxuu yahay low aslama dakhala aljanna hadduu islaami lahaa jannada buu geli lahaa laakiin ma uusan islaamin saas daraaddeedna jannada ma uusan gelin haddii nafyi uu galana waa la mid tusaale haddaan idin siiyey wuxuu ahaa iyadoo shardigii iyo jawaabkii labaduba muhbat ay yihiin haddii manfi ay noqdaanna waa la mid tusaaluhuna wuxuu yahay low lam yuslim lam yaslam hadduusan islaami lahayn ma badbaadeen lam yuslim waa shardigii la soco lam yaslamna waa jawaabkii haddaba jawaabkan oo badbaaditaanka ah sabab kale miyuu leeyahay oo islaamitaan aan ahayn qofka inuu adduunyadana ku badbaado aakhirana uu ku badbaado sabab kale miyay leedahay oo islaamitaan aan ahayn maya sabab kale ma leh haddii marka sababtii la sugay musababkiina waa in la sugo saas daraaddeed waxaa leedahay yalzamu min islaamihi islaamitaankiisa waxaa ka laasima salaamatuhu fi dunyaa walaakhira inuu adduunkana ku badbaado aakhirana uu ku badbaado lam yuslim marka waa shardigii la soco haddaba nafyi sooma ahayn lowna sooma aysan gelin muhbat buu noqday lam yaslam oo jawaabka ahna nafyi baa galay oo haddee lamtan baa gashay haddaba jawaabkan sabab kale miyuu leeyahay maya waxa uu noqday malzuumu haada sabab alwaxiid sababkan waxiidka ah malzuumkiisuu noqday macnaha saddexaad oo low ay tusine waa mukhtalafun fiihi waa la khilaafsan yahay wuxuuna yahay low ma tusina imtinaacu ljawaab sida ay u tusina imtinaacu sharti jumhuurtu waxay qabaan haa oo waxay leeyihiin low waxay tusidaa imtinaacu ljawaab liimtinaaci shardi jawaabka inuu mumtanic yahay imtinaacu shardi dartiis saas daraaddeed cibaarada ay isticmaalaan waxay tahay low xarfu imtinaacin limtinaac oo ay ula jeedaan low waa xaraf tusiya imtinaacu ljawaab limtinaaci shardi waxaa jumhuurta khilaafsan nuxaadda ay ka mid yihiin ibnu maalik ibnu hishaam al ansaari iyo rag kale waxay leeyihiin maya low sideedaba imtinaacu ljawaab walaa hubuutuhu midna ma tusido imtinaaca ay tusidaahay waa imtinaacu shardi keliya jawaabka waxa ay leeyihiin sababta keliya ee uu leeyahay hadduu shardiga noqdo shardigiina la anfiyo bidukhuuli low hadde nafyiga shardiga waxaa ka laasima nafyu ljawaab oo macnaheedu uu yahay yalzamu min nafyi sababi alwaxiid sababka keli ah oo sabab kale aysan jirin sababka keligiisa haddii la anfiyo waxaa ka laasima nafyu lmusabab musababkana in la anfiyo halka sabab ee jawaabku uu leeyahay haddii la anfiyo oo low gelitaankeeda lagu anfiyo hadda nafyigaas waxaa ka laasima nafyuljawaab ama nafyulmusabab musababkana in la anfiyo waxay leeyihiin haddaba jawaabtan anfinteeda low ma aysan tusinin laakiin nafyiga jawaabka waa malzuumu nafyi sabab halkaasuu ka laasimay waxay leeyihiin jawaabku laakiin haddii sabab kale uu leeyahay oo shardiga aan ahayn shardiga anfintiisa oo low lagu anfiyo ka laasimi mee ama ka dhalamayso jawaabkana in la anfiyo waxay leeyihiin lowdan waxa ay tusina waa imtinaacu shardi jawaabkii sabab kale uu leeyahay oo shardiga aan ahayn soo ma ahaa lowdu u banbixi mayso jawaabka anfintiisa iyo hubuudkiisa midna haddii jawaabku muhbat uu yahana muhbatkiisu iska ahaana haddii manfi uu yahana manfigiisu iska ahaana lowna ku sallidmi maysay leeyihiin tusaalaha ay keeneenna wuxuu yahay low kaanat ishamsu taalicatan qoracdu xitaa haddii bannaanka aysan joogi lahayn la kaana daw-u mawjuudan iftiinku waa uu joogi lahaa haddaba lakaana daw-u mawjuudan waa jawaabkii la soco kaanat ishamsu taalicatanna waa shardigii wujuudu daw-i ma waxaa sababa qoraxda joogitaankeeda keliya miyaa sababa iftiinka inuu joogo ma waxaa sababa qoraxdu inay bannaanka taallo keliya maya sabab kaluu leeyahay shumac in la shidaa dhici karta layr kale in la shidaa dhici karta iftiin kalaa jiri kara haddaba anfinta la anfiyo tuluucu shamsi ka dhalan mayso in la anfiyo wujuudu dawi saas daraaddeed lakaana daw-u mawjuudan soo musbat ma aha musbatnimadiisa u dhaafee oo macnuhu wuxuu yahay low kaanat ishamsu taalicatan qoraxdu xitaa hadday bannaanka joogi lahayd hadda bannaan maba joogtee lakaana daw-u mawjuudan iftiinku waa uu joogi lahaa amhilada noocaas ayay keeneen iyo aharka cumar oo mualifka iyo shaarixu labadooduba ay taxliili doonaan oo laga soo wariyo cumar inuu yidhi nicma arajulu suhayd low lam yakaf illaaha lam yacsihi low lam yakhaf illaaha lam yacsihi adiladoodana waxaa ka mid a kuwaas aan soo sheegnay sidoo kalena waxaa ka mid ah xadiidkii nabiga laga wariyay sala allahu alayhi wacala aalihi wasalam oo uu yidhi low lam takun rabiibatii maa xallat lii jumhuurta warkooda haddii la qabto macno faasidaha ka dhalana ay leeyihiin jumhuurtu waxa ay qabaan low markasta inay imtinaac tusida soo ma aha low lam takun rabiibatii gabadhaan rabiibadeyda haddii aysan ahayn oo xaaska aan qabo uusan dhali lahayn waaba dhalaye rabiibadeyda waaba tahaye maa xallat lii iima xalaal noqoteen laakiin waa ii xalaal noqotay macnahaas faasidka ah ayaa ka dhalana ay leeyihiin haddii la yidhaahdo low waxay tusinee imtinaacu ljawaabi liimtinaaci sharti macnaha faasidka u ka soo baxayna wuxuu noqday haddii gabadhan rabiibadeyda aysan ahaan lahayn wayba tahaye ima xalaal noqoteen laakiin waa ii xalaal noqotay macnaha saxda haddaba muxuu yahay low lam takun rabiibatii xitaa haddii rabiibadayda aysan ahaan lahayn wayba tahaye maa xallat lii iima xalaal noqoteen nafyuljawaab sidiisa ayuu marka ku baaqi ahaana oo low ku sallidmi mayso laakiin shardiga nafyigiisa low baa gelaa waxaana ka dhalanaya shardigii inuu muhbat yahay amaa jawaabka miya lowd u banbixi mayso saas daraaddeed cadamu xillihaa sidiisu u baaqi yahay macnuhuna wuxuu yahay xitaa haddii rabiibadayda aysan ahaan lahayn sabab kale oo aysan xalaal iigu noqonayn baa meesha taalla nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waala wasalam inna habnatu akhii min alradaaca adeeraan u ah ayuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam xagga nuugmada gabadh uu marka adeer u yahay nebigu ma guursan karo laba sababood ayaa waxay keenay gabadhaani nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam inaysan u xalaal noqon xagga guurka labada sababood mid ka mida wuxuu yahay inuu adeer u yahay midka kalena wuxuu yahay inay rabiibadiisa ay tahay haddaba ka dhalamayso rabiibanimadii sugitaankeeda xilluhaa lahu inay u xalaal noqoto ka dhalamayso nimankan khulaas warkooda haddii lasoo khulaaseey wuxuu yahay low waxay tusinaya imtinaacu shardi shardigeedana waxaa ka laasima jawaabkeeda jawaabka anfintiisa iyo ihbaatkiisa low shuqul kuma laha laakiin jawaabku inuu manfi noqdana waa dhici kartaa inuu muhbat noqdana waa dhici kartaa marka uu manfi noqonaa marka jawaabku uu manfi noqonaa waa haddii sababta keliya oo uu leeyahay uu noqdo shardiga shardigii oo ahaa sababta keliya ee musababkani uu lahaa haddii la anfiyo waxaa ka dhalanaya dee musababkana in la anfiyo marka nafyigiisa waa calaa طariiqi lusuum ee lowdan ma tusin ama akthar min sabab hadduu leeyahay oo shardiga aan ahayn lowdu tusin mayso nafyigiisa iyo hubuudkiisa midna haddii xarfu nafyi uusan gelina haabit uu iska ahaana hadduu galana manfigiisu iska ahaanaa nafyigaasna hadde nafyi low ee keentay ma aha saasay leeyihiin haddaba jumhuurta warkay yidhaahdeen waxaa suuragal ah in la tawjiihiyo oo waxaa lagu tawjiihinaa jumhuurtu marka ay leeyihiin xarfu imtinaaci limtinaac waa sida qaalibka ah low inay tusido imtinaacu ljawaab limtinaaci shardi waana sida ay u badan tahay ilaan waxaa gaalib ah inuusan jawaabku yeelan sabab aan shardiga ahayn warka jumhuurta in sidaas lagu tawjiihiyo waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in lagu tawjiihiyo xarfu imtinaaci limtinaac marka jumhuurtu ay leeyihiin sida gaalibkaa ma ahane waaba mar kasta mihaalka ibnu maalik ibnu hishaam ay keeneen oo ahaa low kaanat ishamsu aalicatan lakaana daw-u mawjuudan isaga laftigiisa waxaa leeyahay lowdu waxay tusine imtinaacu ljawaabi limtinaaci sharti oo se haddaba ku tusine waxaana la leeyahay low kaanat ishamsu aalicatan lakaana daw-u mawjuudan qoraxdu haddii ay banaanka ooli lahayd iftiinkeedu waa uu jiri lahaa saasaa la leeyahay markasta waxaa leeyahay lowdaani nafyi waa inay tusido laakiin waxay tusinaya imtinaac haddii jawaabku yusaawi sharda shardiga uu la mid yahay lowda imtinaac waa tusinee haddii jawaabku shardiga uu la mid yahay imtinaac bay tusinee oo loola jeedo haddii uusan ka caamsanayn tusaale ahaan low kaanat ishamsu aalicatan lakaana annahaaru mawjuudan qoraxdu haddii ay banaanka ooli lahayd maalinku waa jiri lahaa nahaarka iyo tuluucu shamsi labadoodu waa isla siman yihiin saas daraaddeed tuluucu shamsi haddii la waayo wixii ka laasimaaya oo nahaarka ahaana waa la weynaa laakiin haddii jawaabku acam min uu yahay alqadru lmusaawi lisharti ayay lowdu nafyine oo tusaale ahaan low kaanat ishamsu taalicatan lakaana daw-u mawjuudan lowdaas waxay tusinee imtinaacu daw shamsi limtinaaci duluuci shamsi daw-u hadda waa awsac min duluuci shamsi ilan iftiinku waa ka waasicsan yahay qoraxda joogitaankeeda oo wax kale inay sababaan iftiinkaas baa dhici kartaa idan wujuudu daw-i acamu min tuluuci shamsi lowdu haddaba maxay anfiday waxay anfiday addaw lmusaawi lituluuci shamsi iftiinkaas oo ah iftiinkii qoraxdu ay keenayday lowdu haddaba waxay anfiday wujuudu daw-i shamsi ayay anfiday haye iftiinka joogana muxuu yahay iftiinka jooga hadda waa iftiin kale oo aan ahayn midkii qoraxdu ay kalifayday labadaas jawaabood ba in laga bixiyo warka jumhuurta waa suuragal haddaba aan galno kitaabkii wuxuu yidhi fa yuqaalu fiiha taaratan lowda waxaa la yidhaahdaa hiya iyadu xarfun waa xaraf xarafkaasoo yaqtadii keena imtinaaca maa yaliihi waxa isaga ku xiga mumtanicnimadiisa wawa waxaa isaga ku xiga lowdana ficlu shardi waa ficlu shardigii haddaba ficlu shardiga nafyigiisa low inay tusine mar kasta waa mutafaqun calayhi hadduu muhbat yahana manfi bay u rogeen hadduu manfi yahana muhbat bay u rogeen muhbatan kaana ama muhbat ahaado ficlu shardigii ow manfiyan ama manfi ahaado wayaqtadii kaasi waa macnaha koobaad wayaqtadii xarafka low wuxuu keenaa istilzaamahu ay ficla shardi istilzaama ficli shari ficlu shardiga inuu laasimsado litaalihi waxaa ku xiga wahuwa jawaabu shari waa jawaabu shardige waa macnaha labaad loo waxay tusidaa istilzaamu shari liljawaab oo macnaheedu uu yahay jawaabka ayaa wuxuu ka laasimaa shardiga muhbatan kaana ama jawaabku muhbat ha ahaado ow manfiyan ama manfi ahaado haddaba mar kasta jawaabku waa inuu ka laasimo shardiga markasta jawaabku waa inuu ka laasimo shardiga ama sabab keliya ha lahaado ama akthar min sabab ha lahaado mar kasta waa inuu ka laasimo amhiladii hadda laftigeeda aan soo marnay sidaasay ahayd low kaanat ishamsu aalicatan lakaana daw mawjuudan qoraxdu hadday banaanka joogi lahayd iftiinkuna waa joogi lahaa waxaa leeyahay yalzamu min tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda waxaa ka laasimaa wujuudu daw-i markasta marka waxay tusinee luzuum falaqsaamu qaybuhu arbacatun wa afar liannahumaa maxaye labadooda ficlu shardigii iyo jawaabkii imaa muhbataani labadoodu inay muhbat noqdaan baa dhici karta naxwi tusaale ahaan low jaa zaydun zayd hadduu imaan lahaa akramtu waa karaamayn lahaa jaa waa shardigii akramtuna waa jawaabkii labadooduna waa muhbat laakiin low baa gashay manfi bay u rogtay oo imaanshihii hadda ma dhicin ikraamkiina ma uusan dhicin waxaa leeyahay haddaba imtanaca alikraamu liimtinaaci lmaji labadoodiiba maanta waa manfi ilen low baa gashaye zayd hadduu imaan lahaa waa karaamayn lahaa majiiga zayd maxaa ka laazimi lahaa ikraama ka laazimi lahaa haddaba low jaa-a zaydun akramtu waxaa leeyahay waxaa ka laazimay imaansha la-aantiisa inaan la karaamayn luzuum bay tusinaysa uma jeedid aw manfiyaan ama labadoodu waa manfi naxu tusaale ahaan low lam yaji hadduusan imaan lahayn ma akramtuhu ma karaameeyeen lam yaji waa shardigii ma akramtuuna waa jawaabkii labadooduna maanta waa muhbat oo macnuhu wuxuu yahay low lam yaji hadduusan imaan lahayn waaba yimide ma akramtuhu ma karaamayeen waana karaameeyey luzuum bayna tusinahoo imaanshihiisii waxaa ka laasimay ikraam aw ilawalu midka hore oo shardiga muhbatun waa muhbat wathani kan labaad oo jawaabka ahna manfiyun waa manfi naxu tusaale ahaan low qasadanii hadduu isoo aadi lahaa maa khayabtuhu ma aanan hoojiyeen qasadanii waa shardigii maa khayabtuhuna waa jawaabkii qasadanii haddaba waa manfi ilan low baa gashay maa khayabtuhuna waa muhbat ilaan isagoo manfi ahaa ayaa low gashay hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay low qasadani hadduu i soo aadi lahaa oo uu ii imaa lahay imaba soo aadine maa khayabtu ma aanan hoojiyeen laakiin waa hoojiyey haddaba cadamu qasdihi maxaa ka laasimay takyiibuhu hoojintiisii ayaa ka laasimay imaansha la-aantiisii waxaa ka laasimay in la hoojiyo ow cagsuhu ama waa cagsiyo midka hore ayaa manfi ah midka dambena waa muhbat naxwi tusaale ahaan low lam yaji'nii hadduusan ii imaan lahayn catabtu calayhi waa canaano lahay lam yaji'nii waa shardigii catabtu calayhina waa jawaabkii haddaba midka hore oo shardiga ah waa muhmat ilaa nafyi baa galay ayadoo nafyi uu galay baana low ka horeydaa catabtu calayhina waa muhmat low baa gashay markaasay waxay ka dhigtay manfi low lam yaji'nii hadduusan ii imaan lahayn waaba ii yimide catabtu calayhi waa canaana lahay laakiin ma aanan canaanan haddaba waxaa ka laasimay imaanshihiisa cadamu catbihi inaan la canaanan waa ka laasimay soo ma aragtid wlmantiqiyuuna manaatiqada nimanka mantiqa yaqaana yusamuuna sharda shardiga waxay u yaqaanaan muqadaman muqadam maxay ugu magacaabaan litaqadumihi fi dikri maxaa yeelay sheegitaankaasaa ku horeeya shardiga iyo jawaabka labadooda shardiga dikriga ku horeeya wa yusamuuna aljawaaba jawaabkana waxay u yaqaanaan taaliyan taali maxay ugu magacaabeen liannahu maxaa yeelay yatluuhu yatlu sharta shardiga ayuu ku xigaa uma haddaba yantafi taalii taaliga oo jawaabka ah manfi buu noqdaa oo lowda baa anfine in lazima almuqadama muqadamka hadduu ka laazimo hadde waana ka laazima mar kastaba walam yaklu fi lmuqadama muqadamkana gayruhu waxaan asaga ahayn uusan bedelin wuxuu leeyahay jawaabka ka laazima shardiga mumtanic buu noqonaa wax shardiga bedela haddii la waayo yacni haddii sabab aan shardiga ahayn uusan lahayn oo sababta uu leeyahay shardiga keliya ay noqoto waxaa ka laasimaa nafyu shardi nafyu ljawaab uma intaa kadib yantafi taali taaligu muntafi buu noqdaa in lazima almuqadama muqadamka hadduu laazimo oo uu ka laazimo waana ka laazimaaye walam yaklu fi lmuqadama gayruhu wax kale u bedelana la waayo naxu tusaale ahaan walow shi'naa haddaan doono la rafacnaahu asaga kor aan u qaadi lahayn biha aayaadkaas baan kor ugu qaadi lahayn falow hunaa lowda meeshaan taalla daalatun waxay tusinaya calaa amrayni laba arrimood laba macno ayay faa'iideyne falow hunaa daalatun calaa amrayni axadumaa wuxuu yahay anna mashii'at allaahi mashii'ada ilaahay allatii hiya almuqadamu oo shardiga ah ana mashii'at allaahi mashii'ada ilaahay doonitaanka ilaahay alatii hiya almuqadam oo shardiga lirafci hada almunsalikh ninkan munsalikha ah qaaditaankiis allah uu doono alladii huwa rafcahaasoo ataali jawaabka ah manfiyatun mashii'adaas waa manfi mashii'ada ilaahay ama doonitaanka ilaahay uu doono ninkan munsalikha inuu kor u qaado mashii'adaas waa manfi uu yidhi oo maxay manfi ku noqotay bidukhuuli low calayha de low baa gashay wayalzamu min hada anafyi nafyigaas waxaa ka laazima ah wayalzamu min hada annafyi lilmuqadam nafyintaas muqadamka la canfiyeyna waxaa ka laazimay aladi huwa mashii'at allah oo mashii'ada ilaahay ah an yakuuna rafcu rafciisa ay rafcu hada almunsalif aladi huwa taali rafcahaas oo taaliga ah manfiyan inuu manfi noqdo nafyu lmashii'a waxaa ka laasimay nafyu rafcihi lilusuumihi maxaa yeelay jawaabku wuxuu laasimaa oo rafcaha loola jeedayo wuxuu laasimaa lilmuqadam shardiga ayuu laasimaa walikownihi iyo ahaanshihiisa darteed lam yakhlu fi lmuqadama gayruhu muqadamka wax kaloo bedela aan lahaynin haddaba rafcigani muxuu manfi u noqday hadde wuxuu ka laasimay shardigii wax kaloo shardigaas u bedelana lama hayo haddii shardigii marka manfi uu noqda isaga uu ka laasimayo isagana waa inuu manfi noqdo ilaa nafyu sabab waxaa ka laasimaya nafyu lmusabab id laa sababa lahu id cile laa sababa lahu ay litaali jawaabka wax sababa ma leh wa huwa taaligaasi alrafcu waa rafcige ila almuqadam muqadamka maana wax kaloo sababa ma leh wa huwa muqadamkun almashiia waa mashiiadii waqad intafat mashiiadiina meeshay ka bacday oo maxay muntafi u noqotay bidukuuli low calayha dee low baa gashay walaa yaklufuhaa gayruhaa wax kaloo bedelana lama hayo fayantafi rafcu rafcihi markaas muntafi buu noqday wa hada alxukmu xukunkan bikhilaafi maa waxaa ka duwan haddii bikhilaafi maa idaa waxaa ka duwan haddii khalafa almuqadama muqadamka ayruhu gayru shardi ama غayruhu غayru lmuqadam muqadamka غayrkiis haduu bedelo xukunka hadda aan soo sheegnay oo imtinaacu ljawaab limtinaaci shardi ah waxaa ka duwan haddii jawaabku sabab aan muqadamka ahayn uu leeyahay ka haddaba ka laasimi mayso ama ka dhalan mayso nafyu shardi nafyu ljawaab ka dhalan mayso ilaan sabab kale uu bedeshuu leeyahay markaas naxwu qowli cumar hadalka cumar fii suhayb uu yihi low lam yakaf illaaha allah xitaa hadduusan ka cabsan lahayn lam yacsiihi ma caasiyeen hadalkan cumar laga wariyey ma sugna laa asla lahu aharkaas cumar laga wariyey wax asal ah oo uu leeyahay lama arko laakiin waxaa alxaafid asakhawi fi lmaqaasid alxasana uu ka sheegay sheekhiis ibn xajar ahaa inuu ku arkay aharkaas fii mushkil اxadiid libni qutayba laakiin biduuni isnaadin laakiin isagoo sanad aan lahayn haddaba war u dhow warkaas ayaa waxaa soo wariyey abu nucaym fi lxilya can cumar cumar buu ka wariyey marfuucan inuu nabigu yihi salى allahu alayh wala alihi wasalam ina saaliman mawla abi xudayfa ninka la yidhaahdo salim mawla abi xudayfa shadiid lxubi lilah allah aada buu u jecel yahay low kaana laa yakaafu allah xataa allah hadduusan ka cabsan lahayn maa casaahu ma caasiyan xadiiskaas ayuu abu nacaym fi lxilya kusoo saaray can cumar marfuucan ila nabiy sala allahu alayh waala alihi wasalam laakiin waa xadiis daciif ah waxaana ku jira nin la yidhaahdo aljaraax ibnu minhaal aljaraax ibn lminhaal abulcatuuf waana nin matruuku lxadiid ah dacafahu lbukhaari wannasaa'i wagayruhuma haddaba aharkan iyo xadiiskaas labadooduba ma sugna waana ahar macruuf ah oo kutubta naxwaha iyo kutubta luqada in badan oo ka mida ah lagu arko laakiin ahar haabida ma aha qowlu cumar fi suhayb low lam yakaf illaaha low lam yakaf illaah suhayb allah xitaa hadduusan ka cabsadayn lam yacsihi ma caasiyeen maxaa loo daliishana haddaba ayadoo jawaabkii uu leeyahay sabab aan shardiga ahayn nafyinta shardiga la anfiyey oo low lagu anfiyana aysan ka dhalan in jawaabkii la anfiyo ilaan haddii la yidhaahdo low waa xarfu imtinaaci limtinaac macnaha faasidaha ka dhalanaa oo macnaha faasidkaa ka dhalanaa muxuu yahay low lam yakaf illaaha allah hadduusan ka cabsan lahayn waaba ka cabsaday isbaatu lkhawf baa ku jira sababtoo ah lam yakaf iyadoo manfi ahayd baa low gashay waxaa meeshaas ka soo baxay isbaatu lkhawf lam yacsihi oo jawaabkii ahna lam baa gashay oo nafyi ah nafyigaas haddii low lagu sallidana waxaa kasoo baxe isbaatu lcisyaan macnihii marka wuxuu noqonaa low lam yakaf illah ilaahay hadduusan ka cabsan lahayn wuuba ka cabsadaye lam yacsihi macaasiyan wuuna caasiyey macnahaasna waa macno faasid ah suhayb allah buu ka cabsaday cabsidii allah uu ka cabsadayna waxaa ka laasimay inuu caasiyo waana macno faasid ah fa inahu laa yalzamu ka laazimi maayo min intifaa'i lmuqadam muqadamka intifihiisa muqadamkaas oo ah alladii huwa kaasoo lam yakaf ah intifaau taali taaliga intifihiisa alladii taaligaasoo huwa isagu ah lam yacsi xataa yakuuna almacnaa oo markaas macnaha uu noqdo annahu suhayb qad khaafa allah buu ka cabsaday wa casaa cabsidii allah uu ka cabsanayana waxaa ka dhashay inuu caasiyo binaa-an ayadoo lagu dhisa ah ayuu macnahaas imaanaa calaa ana low low idaa dakhalat calaa manfiyin manfi hadday gasho ahbatatu musbat bay ka dhigtaa muqadaman kaana ow taaliyan waxaas ay gashay oo manfiga ay ka dhigeena ama muqadamaad ama taali ha ahaado wadalika warkaas mutakalifun hunaa meeshaan ka shaqay maayuu leeyahay mutakalifun hunaa meeshaan ka soco maayo lianna intifaa'a alcisyaan maxaa yeelay cisyaanka intifihiisa alladii huwa taali oo taaliga lahu sababaani laba sababood buu leeyahay haddaba waxaa la leeyahay lowdan waxay tusinee imtinaacu shardi oo lam yakaf ah low lam yakaf illaaha allah hadduusan ka cabsan lahayn waaba ka cabsadaya ah. lam yacsihi jawaabkaas lowdan lagu sallidi maayo ee sidiisuu isaga baaqi ahaanaa nafyigiisuu isaga baaqi ahaanaa low haadihi laa tusallatu cala aljawaab jawaabka lagu sallidi maayo oo imtinaacu ljawaab tusin maydo sababta aysan u tusinayna waxay tahay haddee sabab cadamulkhawf aan ahayn oo cadamulcisyaan keentaa jirtuu dhihi doonaa saas daraaddeed waxaa leeyahay low lam yakaf illah allah xitaa hadduusan ka cabsan lahayn wuuba ka cabsaday eh? lowdii marka waxay tusiday imtinaacu sharti lam yacsihi ma uusan caasiyeen nafyigiisiisa nafyigaas ayaad ku baaqiyeele oo lowdan lagu sallidi maayo meesha marka waxaa kasoo baxay isbaatu lkhowf iyo nafyu lcisyaan wuxuu marka ula jeedaa suhayb xitaa allah hadduusan ka cabsan lahayn wuuba ka cabsadaaye ma uusan caasiyeen sabab keene inuusan caasin oo cadamulkhawf ah jirtuu leeyahay oo ah maxabatuhu lilah wa ijlaaluhu allah inuu jecel yahay oo uu weyneeyo haddaba haddii la qadaro allah inuusan ka cabsan xitaa ma uusan caasiyeen see marka ilaahay u caasinaa iyadoo koof khawfullah thaabit lahu khawfka ilaahay iyadoo uu sugan yahay see ilaahay u caasinaa macnuhu waa saas lianna intifaa alcisyaan maxaa yeelay cisyaanka nafyintiisa alladii huwa taali oo taaliga lahu sababaan laba sababood buu leeyahay qofku allah inuusan caasin laba arrimood baa keenuu leeyahay axaduma midkood wuxuu yihi alkhawfu min alciqaab cabsi ciqaabka laga cabsanaa wahiyo ariiqatu lcawaam waana sida cawaamtu ay allah ku caabudaanoo ragbatan wa rahbatan bay ilaahay ku caabudaan uu leeyahay wthani sababka labaad alijlaalu lilah waa weyneynta ilaahay la weyneynaa iyo qadarinta la qadarinayo wtacdiimu lahu wahiyo ariiqat lkhawaas waa khawaasta dariiqadeeda alcaarifiina billah ee allah yaqaana warkan laakiin tasawufaa ku jira sababtuna waxay tahay ambiyada ilaahay oo ah aclamu nnaasi billaah ayaa allah wuxuu ku sifeeyey inay u caabudi jireen raqbatan wa rahbatan allah wuxuu leeyahay inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaban wa rahaban wa kanuu lana khaashiciin allah wuxuu leeyahay khayraadka bay ku dadaali jireen oo u dhaqsa jireen wayadcuunana waana caabudi jireen ragaban wa rahaban ayagoo ciqaabkeennana ka cabsanaa jannadeena iyo naxariisteennana ayagoo rajaynaa haddaba ma waxaa leeyahay ambiyadaasi cawaamtay ka mid yihiin bacdama allah ay ku caabudeen ragbatan warahbatan kallaa warkaan marka waa war tasawuf suufiyadaa waxay leeyihiin allah inaad u caabuddo naartiisa adoo ka cabsanaa iyo jannadiisa adoo rajayna waxay leeyihiin waxay leeyihiin waa caaminimo laakiin ninka caarifka ah waxaa la rabaa ay yidhaahdeen allah inuu u caabudo xubbigiisa iyo tacdiimkiisa iyo ijlaalkiisa inuu addoon u yahay isaguna rabbi uu yahay inuu saas keliya u caabudaa la rabaa ay leeyihiin laakiin naar laga cabsanayo janno la rajaynayo ilaahay in lagu caabudo waxay leeyihiin cawaamta ayaa taas lagu yaqaanaa laakiin dadka khawaasta laguma yaqaanay leeyihiin warkaasna waa war aan sax aan ahayn walmuraad ujeeddadu waxay tahay anna suhayban radia allahu canhu min hada alqismi inuu ka mid yahay qeybtan khawaasta uu ku magacaabay ay min qismi alkhawaas wa huwa ana sababa khawfihi min allahi tacaala tacdiimuhu meeshan haddaba waxaa la rabay inuu yidhaahdo wa huwa ana sababa cadami cisyaanihi inuu saas la dhaha la rabay wa huwa ana sababa cadami cisyaanihi sababta ilaahay uusan u caasinayn waxay tahay tacdiimuhu weyneynta ilaahay u weyneynaa dariiqda khawaasuu ka mid yahay uusan dhihin khaastana intifaau lcisyaan ayaga waxaa u keena tacdiimu llahi wa ijlaaluhu wa maxabatuhu cawaamtana waxaa keena alkhawfu min allah sida uu hore usoo sheegay hadalkan marka munaasibkiisu wuxuu yahay ana sababa cadami cisyaanihi lilah sababta keena ilaahay inuusan caasin tacdiimuhu waa weyneynta ilaah u weyneyna warkaas saasuu sax ku yahay wa annahu low qudira ay furida haddii la qadaro haddiiba laga soo qaado haddiiba laga soo qaado khuluwuhu can ilkhawf inuu ka maran yahay cabsida ilaahay haddii laga soo qaado lam taqac minhu macsiya macsiya kama dhacdeen ilaan sabab kale oo keena inuusan ilaahay caasin ayaa xaasil lahu fa kayfa ay fa kayfa alxaalu xaalku see yahay ama fa kayfa fa kayfa yacsi rabba rabbigiisa ay caasinaasu hayb wاlkhawfu maca dalika xaasilu lahu iyadoo khowfkii alkhawfu min allahi uu u xasilay wa hadihi lmas'alatu masaladan hadda aan soo sheegnay wa hadihi lmas'alatu masaladan kalmustahnaati min xukmi low waxay ka dhigan tahay in laga soo istinooday low xukunkeeda wa huwa xukunkeedu wuxuu yahay annaha idaa dakhalat calaa muhbatin haddii muhbat ay gasho sayaratu manfiyan manfi bay ka dhigtaa waidaa daklat calaa manfiyin manfi hadday gashana sayarathu mudbatan mudbat bay ka dhigtaa wahaakada wakadaa xukmu jawaabiha jawaabkeedana waa la mid xukunka low oo hora loo soo sheegay waana xukunka jumhuurtu ay sheegeene waa haddii mudbat ay gasho inay manfi ka dhigto ama shardi ha noqdo ama jawaab haddii manfi ay gashana inay mudbat u ama shardi ahaado ama jawaab waa laga soo istinoona haddii jawaabku uu leeyahay sabab kale oo waxaa leeyahay lowdu markaas waxay ku sallidme oo ay anfinee shardiga muhbatan kaana aw manfiyan amaa jawaabkeeda miyaa hadduu muhbat yahana muhbatnimadiisu isaga baaqi ahaana hadduu manfi yahana manfinimadiisu isaga baaqi ahaana ee imtinaacii low jawaabka noocaasa geli maayo wa min huna ay min ajli ay min ajli annahu laa yalzam inaysan ka laazimayni min imtinaaci lmuqadam imtinaacu taali muqadamka ama shardiga imtinaaciisa inuusan ka laazimayn imtinaacu taali fii naxwi low lam yakaf illah lam yacsi tabayana waxaa caddaaday fasaadu qowli lmucribiin mucribiinta qowlkooda inuu faasid yahay oo ah ana low xarfu imtinaacin liljawaab waa xaraf tusiya imtinaacu ljawaab liimtinaaci shardi shardiga imtinaaciisa waana soo sheegnay hadalka jumhuurta in la tawjiihi karo oo lagu tawjiihina inay low tusado imtinaacu ljawaab liimtinaaci shardi waana sida qaalibka ah wasawaabu sababku wuxuu yahay anaha laa tacaruda laha ila imtinaaci ljawaab jawaabka imtinaaciisa inaysan u bambicaynin aslan asal ahaan walaa ilaa hubuutihi iyo hubuutkiisa wa inamaa laha tacarudun liimtinaaci shardi faqad waxay u bambaxdaa lowda imtinaacu shardi oo keliya fain lam yakun liljawaabi sababun siwaa dalika shardi jawaabka sabab aan shardigaas ahayn hadduusan lahayn laa kayru wax kale hadduusan lahayn baxaytu laa yaklufuhu kayruhu sababkaas wax kaloo u bedelana uusan jirin lazima min intifaa'ihi ay shardi shardiga intifihiisa waxaa ka laazima intifaau intifaau ljawaab jawaabka inuu muntafi u noqdo naxu tusaale ahaan low kaanat ishamsu taalicatan qoraxdu hadday banaanka joogi lahayd lakaana nahaaru mawjuudan maalinku waa joogi lahaa fayalzamu waxaa ka laasima min intifaai shardi shardiga intifiisa wahuwa طuluucu shamsiya intifaau ljawaabi jawaabka intifiisa wahuwa wujuud nahaari wain khalafa sharda gayruhu gayru shardiga wax aan ahayn asaga hadduu bedelo bian kaana lahu ay liljawaabi sababun aakhar hadduu sabab kale uu leeyahay gayru shardi lam yalzam ka laazimi maayo min intifaa'i intifaa'i shardi intifaau ljawaab jawaabka inuu muntafi noqdo walaa hubuutu ka laazimi maayo ee jawaabka haddii xarfu nafyi uu galana nafyigiisu ku baaqi ahaana hadduu muhbat ahaana muhbatnimadiisu ku baaqi ahaana لأnnaha laa tatacarad maxaa yeele uma banbaxdo ilى امtinaaci اljawaabi jawaabka imtinaaciisa walaa ilى hubuuti naxw low kaanat الshamsu طaalicatan haddii qoraxdu banaanka ay joogi lahayd lakaana الdaw mawjuuda iftiinkuna waa uu joogi lahaa fainahu laa yalzamu ka laazimi maayo min intifaa'i طuluuci shamsi طuluucu shamsi intifihiisa ka laazimi maayo intifaa wujuudi الdawi walaa hubuutuhu inuu jiro iyo inuusan jirin midna ka laazimi maayo wa minhu waxaana ka mid a qowl cumar radi allahu canhu nicma alcabdu suhayb low lam yakaf ilaa lam yacsihi wataqadama tawjiihu tawjiihiisana waa soo hor waa soo marnay haddaba low kaanat ishamsu daalicatan kana daw-u mawjuudan jumhuurtu waxay ku takriijinayaan sida aan soo marnay inay lowdu ay tusina imtinaacu ljawaab laakiin waxa ay anfine daw oo dhan maahane waa daw-ii musaawiga u ahaa tuluucu shamsi waxay leeyihiin low kaanat ishamsu taalicatan qoraxdu hadday banaanka ooli lahayd kaana daw-u mawjuudan iftiinkeeduna waa jiri lahaa laakiin qoraxdii yaa la waayey iftiinkeediina waa la waayey saas daraaddeed waxay leeyihiin low waa xarfu imtinaacin limtinaac laakiin hadalkaas amhilada oo dhan in lagu socodsiin karo fiihi nadar alamru thani arrinka labaad mimaa dalat calayhi low oo low waxa ay tusideen fi lmithaali lmadkuur wa huwa mithaalka la sheega wuxuu yahay walow shinaa la rafacnaahu biha arrinka labaad wuxuu yahay ana subuuta almashii'a min allahi tacaala sugnaanshaha mashiicada ay sugnaato min allahi tacaala mustalzimun wuxuu keenaa lihubuuti rafci rafcaha sugnaanshihiisa daruuratan waana lagama maarmaan walow shinaa la rafacnaahu biha waxaan hore usoo sheegnay shi-naadaasi inay tahay shardigii la rafacnaahuna inay tahay jawaabkii haddaba mashii'adii haddii la waayey waxaa ka dhalatay weynta mashii'ada la waayey rafcigiina in la waayo wuxuu leeyahay lo waxay kaloo tusinee haddii mashiicadu ay sugnaan lahayd rafciguna inuu sugnaan lahaa ilaa rafcigu hal sababuu leeyahay oo ah mashii'at ullah mashiicadaas haddii la waayo rafcigana waa la weynaa mashiicadaas haddii la helana rafcigana waa la helaa lianna almashii'ata sabab maxaa yeele mashiicadu waa sabab lirafci rafcay sabab u tahay warafcu rafcuhuna musababun canaa waa musababkeedii wa hubuutu sababi sababka sugnaanshihiisana mustalzimun wuxuu keenaa lihubuuti lmusabab musababka sugnaanshihiisa haddii sababka la waayana musababkana waa la weynaa halkaas sabab keliya laakiin waa hadduu yahay wa haadaani almacnayaani labadan macno almucabar canhumaa oo laga cabiray bil amrayni labada arrimood ilaan hore wuxuu noo soo yidhi falow hunaa daalatun calaa amrayni laba arrimood bay tusinee whadani lmacnayaan labadan macno almucabar canhuma bilamrayn laga cabiray qad tadamanathumaa ay shamilathumaa labadaas macno waxaa kulansatay labadaas macno waxaa kulansatay alcibaaratu lmadkuura cibaarada lasoo sheegay wahiya waxay tahay qowluhu hadalkii musanifku uu yihi xarfun yaqtadi imtinaaca maa yaliihi waistilzaamahu litaalihi duuna cibaarati lmucribiin mucribiinta cibaaradoodu labadaas macno ma shamlinayso wahiya qowluhum hadalkay dhaheen xarfu imtinaaci limtinaac fa ina cibaaradaas laa tatadamanuhumaa labadaas macno ma kulansanayso ayuu leeyahay wallahu aclam halkaas ka joogo